أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka kow iyo labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirnay wujuubu tuma'niinati fi rukuuc sheikhu mawduuca uu kaga hadlaayo in lagu xasilaa inay waajib tahay rukuucda gudaheeda in lagu xasilaa inay waajib tahay axaadiista qaarkood oo baabka ku saabsanna waa laqbaynay waxa uu sheikhu yihi raximahu llah wa kaana yusallii falamaxa bimu'khiri caynihi ilaa rajulin laa yuqiimu sulbahu wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusallii mid tukanaayo ayuu ahaa oo fallamaxa wuxuu ku milicsaday bimu'khiri caynihi ishiisa xaggeeda dambe wuxuu markaa ku milicsaday ilaa rajulin nin ayuu ku milicsaday oo ku eegay mu'khirulcayn waxaa la yidhaahdaa isha xagga geesta xigta markaa dhabanka ama dhegta xaggeeda xigta dacalka xaggaa xiga ayaa mu'khir la yidhaahdaa mu'khir baana loo dabdiyaa calaa wasni mu'min siduu odhanaayaba qaamusu muxeedku fa lamaxa wuxuu ku milicsadoo bimacnaa ku eegay nebigu sala allahu calayhi wasalam bimu'khiri caynihi ishiisa dacalkeeda wuxuu ku milicsaday ilaa rajul nin intii ka ahaatuu ku milicsaday ninkaasoo laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa aan toosinaynin fi rukuuci rukuucda gudaheeda aan markaa dhabarkiisa toosinayn wasujuud iyo sujuudda gudaheeda aan dhabarkiisa toosinayn falamma insarafa markuu ka soo gedoomo oo ka soo baxay nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii qaala wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin muslimiinta ururkoodii ow innahu laa salaata liman laa yuqiimu sulbahu innahu shaaniye arrinku laa salaata salaadi ma jirto weeye liman laa yuqiimu midaan toosinayn salaadii uma jirto sulbahu aan dhabarkiisa toosinaynin fi rukuuci rukuucda gudaheeda aan toosinayn dhabarkiisa wa sujuud iyo sujuudda gudaheeda aan dhabarkiisa toosinayn kaasi salaad male xadiidkana waxaa soo wariyay ibnu abi shayba iyo ibnu maajah iyo imaam axmed sheekhuna waxau ihi sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey shawaahid kalena weliba waaley wa qaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fii xadiidin aakhara xadiid kale wuxuu ku yidhi laa tujzi'u gudi mayso bimacnaa asixi mayso salaatu rajuli ninka salaadiisu xataa yuqiima ilaa uu toosiyo dahrahu dhabarkiisa uu toosiyo fi rukuuci rukuucda gudaheeda uu toosiyo wasujuud iyo sujuudda gudaheeda dhabarkiisa ilaa uu toosiyo wax salaadii ka gudi mayso kama asaxayso xadiidkana waxaa soo wariyey abu cawaana ayaa mustakhrajkiiska ku soo wariyey abu daawuudna waa soo wariyey daara qudnina waa saxiixiyey buu yidhi sheekha laftiisuna waa ku raacayaa quweynta xadiidkaa la quweynaayo axaadiistan waxaa laga qaadanayaa dhammaantood in xasilloonida rukuucda lagu xasilaa inay tahay mid rukni ah oo la'aanteed aan salaadu asaxayn dumaaniinada ama xasilloonida rukuucda lagu xasilayana adillo badan baa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam si joogto oo daa'ima ayuu rukuucda ugu xasili jiray oo marna lama soo rarin isaga aan ku xasilin inuu rukuucda ka toosay waa daa'imay xasiloonida uu rukuucda ku xasilaayo oo tumaaniinada la imanaayo waa daa'imay waa marlabaadka wuxuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam ninkii salaaddiisa xumeeyeyna waa amray shay kastoo nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray siday ahlucilmigu sheegeen ninkii salaaddiisa xumeeyey uu nebigu sala allahu alayh wasalam amray waxaa laga qaataa inuu shaygaasi yahay shay waajib ah ama ha ahaado waajib yacni markaa qofku ku dembaabayo laakiin salaaddu asaxayso ama ha ahaado shay rukniya oo ilaah lala yimaado aan salaaddu asaxayn kay doontaba ha noqote nebiguna wuu amray sala allahu alayh wasalam in rukuucda lagu xasilo waa amray waxaanu ku tilmaamay ruuxa aan ku xasilayn sujuudda iyo rukuucda aan ku xasilayn inuu yahay mid salaaddii xadaaya oo dadka ka ugu tuuganimada xun inuu yahay ayuu nebigu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam saynu xadiiskaba ku soo marray aswa'u nnaasi sariqatin aladii yasriqu min salaatih dabeedna wuxuu ku fasiray waa ka rukuucda iyo sujuudda aan dhammaystiraynin wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inaanu salaad lahayn keen dhabarkiisa toosin rukuucda iyo sujuudda aan ku toosin waxay yidhaahdeen culammadu waxaa laga tilmaamayaa kaan dumaaniinada la iman rukuucdana in dhabarka la toosiyaa waa mid markaa waajiba axaadiis horaynu ku soo aragnay oo nebiguna sala allahu alayh wasalam dhabarkiisa waa toosin jiray sidaynu axaadiistaba ku soo marray kaana idaa rakaca basata dahrahu wa sawaah riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan xataa low suba calayhi almaau lastaqara marka dhabarka in la toosiyaa sideeda waxay tahay mid waajiba waxaase xadiidkan gaarnimo looga jeedaa bay yidhaahdeen culammadu tuma'niinada rukuucda iyo sujuudda lagu xasilaayo ayaa looga jeedaa salaadda la nafinayo ee laa salaata liman laa yuqiimu sulbahu fi rukuuci waasujuudi waxay noqonaysaa salaata sharciya in la nafyinayo oo laa salaata marka la yidhaahdo bacdi baa waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa salaaddii baa la nafiyey ruuxiina salaaddii waa tukanayaa waa la imanayaa waa kan salaaddii samaynaye rukuucaye sujuudaye qiraa'adii akhrinaye arkaantii isku dayaaya inuu la yimaado haddaba daatadii salaadda lama nafyinaye macno majaaza in loo guuro xaqiiqada looga guuro ayaa marka ay keensanaysaa tafsiirka la fasirayo oo yacni la yidhaahdo macno majaaza ah ha lagu fasiro waayo daatu salaati lama nefyin marka haddii waxa la nefyinaya ay tahay macno majaaza ah lagu xambaaro maxaa diidaya kamaalkii in la nefyinayo la yidhaahdo salaad kaamila a ah baanu lahayn maxaa sidaa diidaaya oo qowl shaada oo fuqahada qaarkood ku tageen daa'ifo yar oo fuqahada ka mida ay mareen baa wuxuu sheegayaa in rukuucda in lagu xasilaa aynay ahayn rukni ee la'aanteed ay salaaddu asaxayso adiladan marka lagu soo arooriyeyna laa salaatoo kale waxay kaga jawaabeen waxaa la nafinayaa laa salaata kaamilatan salaad kaamilo ah ayaan jirin laakiin aslu salaati nafyigu u dhici maayo waayo macnaha xaqiiqigaa laguma fasiri karo oo daatada salaad in la nafyinaayo laguma fasiri karo haddii la yidhaahdo sixada la nafyinayaana sixada in la nafiyo iyo kamaalka in la nafiyaa labaduba waa laba majaas laba majaas miyay kala door roon yihiin mar hadday xaqiiqadii suuroobi weyday taa waxaa laga jawaabaa laba jawaabood jawaabta koowaad waxay tahay waa midda koowaade arrinka ku saabsan salaadda la nafyinayo xaqiiqo laguma fasiri karo daatadii salaadeed in la nafyinayo laguma fasiri karo ee wuxuu noqonayaa majaazun in la nafyinayo warka noocaasa lama sallimayo ama lama nabadgelinayo oo ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen siduu xaafid ibnu xajarba uu ku soo naqlinayo fatxulbaariga salaadda la nafyinayo laa salaata nusuusta ku soo aroortay xaqiiqadii yacni in lagu xambaaraa wax diidayaa ma jiraan xaqiiqadiina mutacadir ma aha oo mutacadiro ma aha mid aan suuroobayne xaqiiqadii waa lagu fasiri karaa asalkuna waa in yadaa lagu fasiro waayo salaadda la nafyinaayo salaad lugawiye a ah looma jeeda salaad sharciye ah baa loo jeedaa nebigana sala allahu alayh wasalam sharciyaadka caddayntooda loo soo diray ee luqawiyaadka looma soo dirin inuu caddeeyo luqawiyaadka alfaadda luqawiga macnaha luqa ahaan looga jeedo inuu caddeeyo looma soo dirin laakiin sharciyaadka inuu caddeeyaa rasuulka loo soo diray sala allahu calayh wasalam marka laa salaatada la nafyinayo waxaa looga jeedaa salaaddii sharciyada ahayd baa la nafyinayaa salaaddii sharciyada ahayd marka la waayana daatadii salaad sharciya lahayd baa la waayay macnihii xaqiiqigaa lagu fasiray waayo xaqiiqadu waxay noqotaa xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya marka dee xaqiiqo lugawiya hadda loogama jeedo waayo nebigaa sheegay warkan nebiguna wuxuu caddaynayaa sharciyaadka hadalka uu markaa sharciga lagu sheegana waxaa asaalatan marka hore lagu xambaaraa macnaha sharcigaa baa lagu xambaaraa macnaha sharcigaana salaadu waxaa la yidhaahdaa عباadة ذات أقواaل وأفعاaل مkصuصة مفتتحة بالتكبير مkhtتمة بالتسليم sidaas iyadaa bay أهlu cilmiga ku tacriifiyaan marka salaadii شharciyada ahaydee sidaas ahayd ayaan jirin baa laga tilmaamayaa shaygan la samaynaya suurad ahaanba hawe ekaatee maba ahaba salaad sidaas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi ninkii salaaddiisa xumeeyey khallaad ibnu raafic weeyaane tuma'niinaduu ka tegayay sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay oo kaana yukhafifu fii salaatii baa riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku timi wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fainaka lam tusalli orodoo noqoo tuko maa tukana dib ugu noqo salaadii wuxuu nebigu ku tilmaamay inaanu tukanba ayuu ku tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam marka calaa haadaa marka saa lagu fasiro oo la yidhaahdo xaqiiqadii sharciyada ahayd ee salaadi lahayd baa la nafyinayaa dee macno majaas looma weecan xaqiiqadii baa lagu fasiray ishkaalkaa sheegaysaan waxba kama jiraan oo bacdulxanafiya ayaa laga sheegaa inay yidhaahdeen tuma'niinada salaadda lagu xasilayaa rukuucda iyo arkaanta la midkaa lagu xasilayaa mid rukni arkaanta salaada ah ka mida maaha la'aanteedna salaaddu waa asaxaysa qowlkaasi waa qowl shaada waana daciif nusuustana waa ka hor imanaya waa midda labaade jawaabta labaad ee lagaga jawaabayaa waxay tahay haddiiba la qadaroo laga soo qaado salaaddii inaan xaqiiqadeedii la nafyinayninoo hadda xaqiiqa in lagu fasiraa inaynay suuragal ahayn laa salaata liman laa yuqiimu sulbahu fi rukuuci waasujuudi in xaqiiqadii lagu fasiraa hadday laga soo qaado inay tacadurto aynay suuragal ahayn xaqiiqada marka laga leexiyo xaqiiqadii suuroobi weydo in lagu fasiraa majaas baa loo weecanaya majaasyadii hadday tacadudaan ahlucilmigu waxay tilmaamaan labada majaas ka xaqiiqada u dhowaanshaha badan baa in lagu xambaaro uga xaqnimo badan majaaska xaqiiqada ka fog qaacidada caynkaasa culammadu waa sheegaan fii kutubil usuulna waa ku nasgareeye alfiyada usuulkaa ah waxa uu ku yidhi cabdullaahi bnu lxaaji ibraahim ashanqiiti waxa uu ku uhi raximahu llah waxayuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal markuu asalkoo xaqiiqada ahi ay mustaxiil noqoto suuroobi weydo asalka ama xaqiiqada in lagu xambaaro naska markay suuroobi weydo waxaa loo guurayaa oo loo intiqaalayaa macnaha majaazka loo nisbeeyaa loo intiqaalayaa loo guurayaayoo lagu fasiraya waa marka xaqiiqadii suuroobi weyday mustaxiilo noqoto macnaha xaqiiqigaa in lagu fasiro macnaha majaazigaa loo guurayaa macnaha majaazigaa baana lagu fasirayaa macnihii majaazigaha markuu tacadudo oo dhowr macno ama laba macnoo majaaz ah labadaba uu aqbali karo waxa markaana loo guurayaa majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan waxayuma staxaala alaslu yuntaqal ilى اlmajaazi aw liaqraba xasal liaqraba waxaa loo jeeda liaqrabi majaazin ila alxaqiiqa majaazka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa loo intiqaalaya xaqiiqadii looga guurayaa majaazka ka fog looma intiqaalaayo haddaba haddiiba la fardiyo laga soo qaado waan la sallimaynba marka hore xaqiiqadii inaynay suuragal ahayn haddii laga soo qaado haddiiba sidaa la qadaro laga soo qaado macnaha majaaskee loo guuraya hadduu tacadudo sixa iyo markaa kamaal labadaba u aqbali karo labada majaas kala dhow oo xaqiiqada u kala dhow oo macnaha majaasiga ah ee sixada looga jeedaa xaqiiqada wuxuu uga dhow yahay macnaha majaasiga ee kamaalka looga jeedo mar haddii waxa weeye sixadu ay xaqiiqadii uga dhowaansho badan tahay kamaalka iyadaa uga xaqlayada in lagu xambaaro sidaas baa marleyba xadiisku uu xujo mas'alada ugu yahay oo aan daahirkiisa laga weecinayn ta kale xadiidka kale ee sheegaya laa tujzi'u ijzaaga la nafyinayo waxaa looga jeedaa sixadii ayaa markaa looga jeeda isna daahir buu mas'alada ku yahay adkaaru rukuuci rukuucda adkaarteeduu shiikhu halkan kaga hadlayaa oo rukuucda gudaheeda adkaarta la akhrinaayo ayuu shiikhu mawdicanna kaga hadlaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa fii haada arukni ruknigan gudihiisa wuxuu ku odhan jiray anwaacan noocyaal min aladkaari dikriyada ka mida oo xusaska ilaahay la xusaaya ka mida iyo waaladciyati dicooyinka noocyaal ka mida taaratan bi haada wa taaratan bi mar wuxuu odhan jiray yacni kaasoo dikriya ducaa ah marna wuxuu odhan jiray bihaadaa kaasuu odhan jiray oo dikri iyo duca oo markaa nooc kala ah kow wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam subxaana rabbiya alcadiim yacni xumaan waxa ka nasahan rabbigay baa xumaan ka dheer oo ka oo waa nasahaya rabbigaasoo alcadiimi kii weynaa ahaaday halaaa maraatin saddex goor buu nebigu sidaa odhan jiray sala allahu alayh wasalam rukuucda gudaheeda xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maajah sheekhuna waxa uu sheegay toddoba saxaabi oo kala duwan in laga soo wariyey riwaayaadka qaarkoodna waxay caddaynayaan saddex goor inuu odhan jiray wuxuu sheekhu yidhi fa fiihi raddun waxaa ku sugan xadiidkan yacnii raddin la radinayo hadalkiisa la burinayo calaa man ankara kii dafiray wuruuda taqyiidi in lagu qaydaa oo lagu xadidaa inuu soo arooray dafiray bihalaahi tasbiixaatin saddex tasbiixadood in lagu xadido kii dafiray radin la radinayo ayaa ku sugan xadiidkan oo hadalkiisa la burinayo kabni lqayimi wagayrih sida alcallaamatu bnu lqayim iyo culamo kaleba ayay markaa ahaadeen kaa dafire oo ibnuqayim wuxuu yidhi subxaana rabbiya alcadiim in rukuucda lagu yidhaahdo deliilku waa ku soo arooray laakiin qadarka la odhanaya inay saddex ku kooban tahay oo saddex qura tahay daliil xadidaya ama xadiis xadidaya lama hayo sheikhu wuxuu tilmaamayaa xadiis xadidaya waa la hayaayo waa ka waana haabito waa sugan yahi wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan yukariruhaa marmarna wuxuu ahaa mid celceliye ayuu ahaa tasbiixda oo subxaana rabbiya alcadiim ku noqnoqda akhara min dalika in saddex goor ka badan buu wakhtiyada qaarkood odhan jiray nebigu sala allahu calayh wasalam markuu rukuucsan yahay yacni saddex goor in ka badan ayuu celcelin jiray oo odhan jiray subxaana rabbiya alcadiim riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray wa bixamdihi in lagu daro ayaa ku soo arooray ha yeeshee culammada qaarkood sixada wa bixamdihi ay asaxayso ayay marka ishkaal geliyeen oo ay yidhaahdeen sixadeeda ma hubno ahlucilmiga qaarkoodna waxaa laga soo naqliyaa inay ka tawaqufeen laakiin bacdu ahlicilmi ayaa marka iyada lafteeda quweeyey in lagu ziyaadiyo wabixamdihi subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi la yidhahdo marka xadiidka sheegaya inuu intaa in ka badan ku celcelin jirayna isaga laftiisuna waa soo arooray sheikhuna waxa uu tilmaamayaa inuu markaa sugan yahay wa baalaga waa ku xeel dheeraa nebigu sala allahu alayh wasalam maratan marna fii takraarihaa ku celcelinteeda ayuu ku xeel dheeraaday subxaana rabbi alcadiim la celcelinaayo oo lagu noqnoqonayo marba markaa la odhanaayo fii salaati alleyli salaadda habeenkii la tukada gudaheeda uu ku celcelinayo xataa kaana ilaa uu noqday rukuucuhu nebiga sala allahu alayh wasalam rukuucdiisu qariiban mid ku dhow min qiyaamihi istaaggiisa mid ku dhow ilaa ay noqotay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriya buu ahaa fiihi qiyaamka salaatuleylka la taagan yahay gudihiisa wuxuu ku akhrin jiray marmarka qaar baa loo jeedaaye halaatha suwarin saddex suuradood buu ku akhrin jiray oo min atiwaali suuradaha dhaadheer ka mida albaqarata wuxuu ku akhrin jiray suurata albaqara iyo wannisaa'a suurata annisaa'i buu ku akhrin jiray wa aala cimraana iyo suuradda marka aalucimraan buu ku akhrin jiray marka qiyaamkii qiraa'adii intuu sidaa u dheereeyo saddexdaa suuroodee dhaadheer uu ku akhriyo ayuu haddana markuu rukuuco rukuucdana dheerayn jiray markaasuu rukuuc istaaggiisii ku dhow xagga dherarka ayuu rukuucsanaan jiray salaadda habeenkii uu tukanayo nebigu sala allahu alayh wasalam yatakhallaluhaa waxa dhex geli jirtay takraarka uu tasbiixda ku celcelinayo ducaa'un duco iyo waistikfaarun dembi dhaaf weydiisad ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo kamaa sabaqa sida ku soo hormartay fii salaati alleyli ka warranka laga warramaayo salaadda habeenkii laga warramaayo oo axaadiistu waxay sheegayaan nebigu sala allahu alayh wasalam istaaggiisa iyo rukuucdiisa iyo sujuuddiisu inay intaasi isku dhowaan jireen sida axaadiis kaleba inoogu iman doonta oo baababka soo socda aynu ku arki doonno marka qiyaam salaatuleyl la taagan yahay oo suuratulbaqara iyo suuratu ali cimraan iyo suuratu suuratunisaa saddexdaba lagu dhammeeyey oo rukuucdiina la yidhi wuxuu nebigu rukuucsanaa sala allahu alayh wasalam inta uu taagnaa in ku dhow ayuu rukuucsanaa taasi waxay ku tusinaysaa takraarka tasbiixdu inay aada u badnayd ayay ku tusinaysaa laba wuxuu kaloo nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam subxaana rabbiya alcadiima wabixamdih rabbigay baa xumaan ka nasahanoo ka dheer oo aan ka nasahayaa xumaan rabbigaasoo alcadiimi kii weynaa ahaaday wa bixamdihi ay wa usabbixuhu ilaahay waa nasahayaa xumaan baan ka hufayaa ka dheeraynaya xaal aan ahay mid ku dheehaya mahadnaqiisa mid ku dheehaya xaal aan ahay baan rabbi u tasbiixsanaya oo wa bixamdihi waxaa loo qadarayaa wa usabbixuhu bixamdihi saasaa la odhanaya rabbi baan nasahayaa xaalaan markana tansiihaas iyo tasbiixda aan ku ladhaayo oo aan ku lamaanaynayo mahadnaqiisa aan rabbi u mahadnaqaayo halaatan saddex goor buu odhan jiray xadiiskaynu sheegaynaa waa bixamdihi ku daraayey sheikhaaba keenay oo marka xadiidkaasina waa saxiix abu daawuud iyo daara qudni iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey laakiin culammada qaarkood waxaa laga sheegay sida imaam axmed iyo inay yidhaahdeen yacni lafdiga wa bixamdihi inaan ku daro waa ka baqaya saas yadaa baa laga sheegay dikriga saddexaad subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waaruux waxa uu nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam rukuucda gudaheeda ah subuuxun quduusun waxaa tahay mid yacni nasahanoo xumaan ka dheer oo xumaan oo dhan ka dheer baa tahay iyo nuqsaan oo dhan quduusun mid barako u saaxiiba ah, ayaa tahay oo khayrkiisu badan yahay rabbulmalaa'ikati waxaa tahay malaa'igta rabbigood baa tahay waruuxi malakuljibriil oo ruuxa ana rabbigiis baa tahay marka macnuhu wuxuu dhacayaa waa madxi rabbi la ammaanayo anta subuuxun quduusu rabu lmalaa'ikati waaruux sidaas iyadaa buu dhacaya xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey markaa nebigu sala allahu alayh wasalam rukuucda lafteeda waa ku odhan jiray subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waaruux dikriga afraad wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam ou rukuucda ku odhan jiray subxaanaka allaahumma wa bixamdika rabbiyow waa ku nasahayaayoo xumaan baan kaa dheeraynayaa wa bixamdika xaal markaa mahadnaqna aad ku dheehan tahay baan xumaankaa dheeraynaya allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf sidaasna nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku odhan jiray rukuucda subxaanaka allaahumma wabixamdika allaahumma kfir lii wa kaana yukfiru minhu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yukfiru mid badiyo ayuu ahaa minhu dikrigan ayuu badin jiray nebigu sala allahu alayh wasalam oo in badan odhan jiray fii rukuucihi rukuucdiisa gudaheeda wa sujuudihi iyo sujuuddiisa gudaheeda ayuu ku odhan jiray yata'awalu lqur'aana wuxuu sidaa samayn jiray xaaluu qur'aanka awilanayo bimacnaa ku camalfalayo oo awaamirta uu imtisaalayo oo fulinayo ayuu sidaa odhan jiray qur'aanka uu ta'awulayana waxaa loo jeedaa fasabbix bixamdi rabbika waastakfirh taasaa loo jeedaa oo tasbiixdii xamdiga lagu dheehaayey ama lagu laraayey yacni ilaahay waa amray nebiga sala allahu alayh wasalam istikfaarkana waa amray ta'awulka haddii akhbaar ay ku saabsan tahay waxaa markaa ta'wiilkeedu wuxuu noqonayaa akhbaartu inay dhacdo khabaradu ayay noqonayaan ta'wiilkeedu hadday ku saabsan tahay axkaam hadday ku saabsan tahay awaamir iyo nawaahina waxaa ta'wiilkeedu noqonayaa camalfalka lagu camalfalayo oo wixii la amray ama la faray la samaynaayo wixii la reebayna laga tegaayo taasaa u ta'awula ama ta'wiil u ah oo ta'wiilku macaani kala duwan baa loo isticmaalaa macaanida loo isticmaalo waxaa ka mid a ah, xaqiiqatu maa ya'uulu ilayhi shayu shaygu wuxuu noqon doono ayaa ta'wiil la yidhaahda shaygu wuxuu noqon doono ayaa ta'wiil la yidhaahda ta'awulkuna waa tafacul min ata'wiil weeyi waa tafacul ta'wiil laga keenay weey marka tafsiirkaa marka lagu socdo xaqiiqatu maa ya'uulu ilayhi shayu in la yidhaahdo ta'wiilka la yidhaahdo akhbaartii ta'wiilkeedu wuxuu noqonayaa inuu khabarka laftiisii xasilo oo u dhaco axkaamta markaa taawiilkeeduna wuxuu noqonayaa in xukunkii la fuliyo oo lagu camalfalo macnaha hadda taawiilka looga jeedana waa camalfalkaas weey macaani kaleo ta'wiil loo isticmaalo halkan aan looga jeedini waa jiraan sida ta'wiil in la yidhaahdo tafsiirka laftiisa in la yidhaahdo laakiin naskan loogama jeedo macnaha loogama jeedo ee macnaha iyadoo u soo aroortay waxaa ka mid a ah, qowluhu sala allahu alayh wasalam allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil waxaa looga jeeda ay wacallimhu tafsiir ducaduu nebigu sala allahu alayh wasalam ugu duceeyey cabdullahi ibnu cabbaas ugu duceeyey oo wuxuu ugu duceeyey inuu ilaahay tafsiirka baro ta'wiilkana tafsiir baa looga jeedi laakiin hadda mawdican macnaha laguma fasiraayo xadiidkanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey dikriga shanaad ee uu wakhtiyada qaarkood nebigu ku odhan jiray rukuucdiisa waxaa ka mid a allaahumma ilaahayow laka rakactu adigoo quraan kuu rukuucay wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey oo adigoo qura ayaan waxdaaniyada iyo uluuhiyada iyo rubuubiyadaba ku rumay walaka aslamtu adigoo keliyaan ku hoggaansamay anta rabbii waxaad ilaahu adigu tahay rabbigay khashaca laka samcii wa basarii wa mukhii wa cadmi khashaca waa kuu khushuucay oo waa kuu dulloobay laka ilaahayow adiga ayuu kuu dulloobay oo kuu khushuucay samcii maqalkayga iyo wa basarii araggayga wa mukhii iyo dhuuxayga waa dhuuxa lafaha ku jira iyo markaa waxa weeye ayaa la yidhaha mukh la yidhahdaa maskaxdana mukh waa la yidhaahdaa lafaha dhaadheer dhuuxa ku jira laftoodana waa la yidhaahdaa muk waa la yidhahdaa caan bay ku tahay oo maskaxda iyo dhuuxa kaleba waa soo gelayaan waa mukhi wa cadmii lafahaygu adiga ay kuu khushuuceen oo ku dulloobeen wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxaa ku sugnayd wa cidaamii lafahaygu aday ku dulloobeen oo ku khushuuceen waana bimacnan wa cidaami iyo wa cadmi cidaamna waa la jamciyey cadmina waa la ifraadiyey laakiin isku macnay faa'iidaynayaanoo cadmi haba la ifraadiyey macrifa loo idaafeeyey mar hadday macrifo loo idaafeeyeen cumuum buu faa'iideynaya wa casabi seedahayguna adigay ku rukuuceen oo bimacnaa ku khushuuceen casabka yacni seedda waa la yidhaahdaa waxaa kaloo casab la yidhaahdaa neerfayaasha laftooda waa la yidhaahdaa casab acsaabna waa lagu jamciyaa wa casabii aday kuu khushuuceen seedahayguna aday kuu khushuuceen oo ku dullobeen wama istaqallat bihi qadamii waxay eh, addimadaydu ay xejinayaan oo qaadayaanna aday ku khushuuceen waa jidhka kale oo dhan oo markuu ruuxu istaago jidhkiisii waxa qaaday oo markaa hayaa waa markaa addimadiisa weey addimadiisa ayaa haya wama staqallat bihi qadamii jidhka kale oo dhan baa soo gelaya ee qadamka qadamaynka ka soo hadhay ayaa soo gelaya marka waa tacmiimun yacni bacda takhsiisin waa caam yeelis yacni khaas yeelis dabadeed la caam yeelaayo ama waa min baabi caطfi alcaami cala alkhaasi shay guud baa shay gaara lagu cadfaya wama staqallat bihi qadamii aday kuu khushuuceen kay qaadeen bihi isaga ay qaadeen qadamii addimadaydu ay qaadeen addimadiisa labada addimba waa soo gelaya siday u soo gelayaanna waxay tahay qadamku mufrad ha ahaadee macrifa loo idaafeeyey qaacidada usuuligana waxay tilmaamaysaa haddii mufrad macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa'iideynaya marka qadamaynkiiba waa soo gelayaan lilaahi ilaahay bay u khushuuceen rabbi alcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayay u khushuuceen oo u dullobeen ama waxay adiga ku khushuuceen lilaahi xaal markaa yacni adiga allah loo gaar yeelay ayay ku khushuuceen rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood loo gaar yeelo loo khaalis yeelay xadiidkaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey dikriga lixaad wuxuu nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam allaahumma ilaahayow laka rakactu adigoo keliyaan kuu rukuucay taqdiimka laka la hormariyey baa laga faa'iidaysanayaa khaas yeelista laga qaadanaya oo waxay culammadu yidhaahdaan taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu lxasra wixii xaqiisu yahay in la dib dhigo haddii lasoo hormariyo wuxuu faa'iideynaya cumuum ayuu faa'iidaynaya marka caamilka in la hormariyo rakactu ah in la hormariyo ayaa markaa asalku ahaa laka oo macmuulkii ana la dib dhigo marka maadaama laka la hormariyey waxaa laga qaadanayaa xasrin baa laga qaadanaya allaahumma ilaahayow laka rakactu adigoo keliyaan ku rukuucay wa bika aamantu adigoo keliyaan ku rumeeyey iimaanka allah lagu koobayaa ma diidayso in arkaanta iimaanku lix tahay diidi mayso iimaanka rabbi lagu koobayaa waa waxdaaniyada iyo uluuhiyada in rabbi loo rumaynaayo iyo rubuubiyada in loo rumaynaayo wey waa iimaan gaara kaasna in markaa keli laga dhigo yani nusuustu waaba sheegaysa wabada baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abada xataa tu'minuu biاllahi waxdah waataa ilaahay sheegay in ilaahay oo keliya la rumeeyo waxaa loo jeedaa ilaahnimada iyo rabbinimada iyo waaxidnimada asmaad iyo sifaadka kullu daalika rabbi keligii loo rumaynayaa oo aan axad kale loo rumaynaynin cid kaloo loo rumaynaya inay jirin rabbi oo qura loo rumaynayo waa tii xadiiskii ku soo aroortay wafdiga cabduqays ku saabsanaa aliimaanu billaahi waxdah dabeedna markii uu nebigu fasiraya aliimaanu biاllahi waxdah wuxuu ku fasiray yacni shahaadada shahaadatu tawxiidkuu ku fasiray wa bika aamantu adigoo keliyaan rumeeyo rabbinimiyo ilaahnimoba aan u rumeey walaka aslamtu adigoo keliyaan kuu hoggaansamay ama nebigu marka amarka uu wax amraayo ama uu wax nahiyayaa waa waxyibay ku timi yacni waxaynay asalku u dhacaysaa yacni hoggaansi rabbi un loo hoggaansamaayay u dhacaysaa man yutic arrasuula faqad ataaca allah ku kastoo rasuulka ateecaa allah waa ateecay rasuulkuna waxa uu amrayaa waa wax xagga ilaahay uun uga yimi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wa calayka tawakkaltu adigoo quraan ku tala saartay laa calaa gayrika cid kale ma tala saaranaayo anta rabbii ilaahayow adigu waxaad tahay rabbigay baa tahay rabbigay ayaa tahay khashaca samcii waa khushuucay waa dulloobay maqalkayga wa basarii iyo araggayga wa damii iyo dhiiggaygu wa laxmii iyo hilibkaygu wa cadmii iyo lafahaygu wa casabii iyo seedahaygu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay bay u dulloobeen oo u khushuuceen rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayay u dulloobeen oo u khushuuceen rabbi ka bedel markaa lilaahiyo xadiidkana waxaa soo wariyey nasaa'i baa soo wariyey sanad saxiixaana ku soo wariyey buu sheikhu yidhi saaxibuljawhar almaknuun waa ka odhanayaa adawaatu alqasri ilaa inamaa cadfun wa taqdiimun kama taqadama adawaadka wax xasriyaa ee xasrin faa'iideeyaa yacni adawaatu lqasri yacni markaa waa ilaa iyo inamaa weeye cadaf baa ka mid ah yacni waxa weeye nafyi wax lagu cadfo oo isbaat iyo nafyi la israaciyo sida in la yidhaahdo qaama zaydun laa camrun xasrin bay faa'iideynaysaa zayd lagu koobaayo yacni taqdiim baa isaguna ka mid a ah. taqdiimku waa maxay waataynu sharaxnay taqdiimu maa xaquhu ta'khiir yufiidu alxasra أdwات الqصr إlا إnma caطف وتqdiim kama تqdma dikriga toddobaad wuxuu markaa nebigu salى الlahu عalيyه wasalam wakhtiyada qaar odhan jiray oo uu rukuucda ku odhan jiray subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaaءi wاlcadamati weynida ka u saaxiibka abaa xumaan ka nazahan oo ka dheeroon ka nazahaya ama subxaana ka dirqista u saaxiibka uu cid dirqiyaayo cidduu doono inuu dirqiyo dirqiyaayo ka sidaa u saaxiibkaa ayaa xumaanka ka nasahan oo ka dheer oo jabrigu waa qahri waa dirqis weey waalmalakuuti mulkiga ka u saaxiibkaa baa xumaanka ka nasahan oo ka dheer waalkibriyaa'i weynidiyo kibirka ka u saaxiibkaa ayaa xumaanka ka nasahan oo ka dheer waalcadamati ka weynida u saaxiibkaa ayaa xumaanka ka nasahan oo ka dheer dhammaan diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati waxaa loo jeedaa allah baa loo jeedaa waayo isagaa cidduu doono dirqiya isagaa wax walba mulkiya oo shay kastoo makhluuqa ilaahay isagaa mulkiya kibirka isagaa xaqu leh yacni kibirkana ku sifaysan cid kale inay kibirto ama ay isla weynaato yacnii xaq uma laha weynidana ilaahay isagaa xaqu leh wa haada dikrigan qaalahu nebigu waa yidhi sala allahu alayh wasalam fii salaati اllayli salaadda habeenkii la tukado gudaheeduu ku yidhi wakhtiga rukuucda ayuu salaatuleyl gudaheed ku yidhi xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i ayaa soo wariyey bisanadin saxiix ayay ku soo wariyey jabaruut iyo malakuut waxaa looga jeedaa mubaalago oo jabri iyo mulki buu ahaa masderku ahaa dabadeedna marka waxaa lagu daray yacni waxa weeye ziyaadadaasaa lagu daray ziyaadadana waxaa loogu daray lilmubaalaqa oo waxaa laga tilmaamayaa dirqista badan kii u saaxiibka ahaa iyo mulkiga weyn kii u saaxiibka ahaa adkaaraha kala duwan nebigu sala allahu alayh wasalam marba qaar buu akhrin jiray laakiin camalkiisu wuxuu u badnaa rukuucda subxaana rabbiya alcadiim inuu yidhaahdo ayuu u badna adkaaraha kale inuu ku ladhaanaa waa dhici jirtay inuu qaar kale yidhaahdaana waa dhici jirtay itaalatu rukuuc rukuucda in la dheereeyo ayuu halkanna sheikhu kaga hadlayaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yajcalu mid ka yeela rukuucahu rukuucdiisa wa qiyaamahu iyo istaaggiisa bacda arukuuci rukuucda dabadeed uu istaagayo wa sujuudahu iyo sujuuddiisa wa jalsatahu iyo fadhigiisa bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda uu fadhiisanaayo qariiban min asawaa'i qaar isku dhow bay ahaayeen oo qaarkoodba qaarka kale ay u dhowaayeen oo qariiban min asawaa'i iyo qariiban min asawiyati waxaa laga tilmaamayaa yacni si sinaansha'a qaar isugu dhow bay ahaayeen xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey baabkii hore haddii mas'ale ku tacalluqda aan ku yaro laabanno waxay culammadu isweydiiyaan adkaarahaas rukuucda uu nebigu sala allahu alayh wasalam marba uu qaar odhan jiray rukuuc keliya ma lagu kulmin karaa oo dhammaanteed ma la wada odhan karaa rukuuc keliya ma lagu wada odhan karaa mise laguma kulmin karee waa in marba qaar la yidhaahdaa oo aan la jamcin masalada caynkaasa sheikhu hoosta ayaabu kaga hadlayaa ee ahlucilmigu waxay ka yidhaahdeenna soo naqlinaya waxaanu tilmaamayaa in sida afdalkii ay tahay adkaaraha caynkaas ah in marba qaar markaa la yidhaahdo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa la jamcin karaa waana afdal yidhahdeen sheikhuna wuxuu ka soo naqliyey nawowi inuu sidaa yidhi adkaaraha abwaabta kale oo dhanna saasuu ka maray culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya afdalku sidaa maaha afdalku waxa weeyaan waa in marba qaar la yidhaahdo waana sida uu sheikhu kasoo ka soo naqliyey sidiiq xasan khan alqinawji inuu yidhi ya'ti maratan bihadihi wa bitilka ukhra marna tan buu odhanaya marna taa kalu odhanaya walaa araa daliila cala aljamci mana arka buu yihi sidiiq xasan khan raximahu llahu raxmatan waasica daliil ku tusinaya in la kulmiyo ma arka buu yidhi waqad kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuuna ahaa rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam laa yajmacuhaa midaan kulmin buu ahaa fii ruknin waaxidin rukni keliya midaan ku kulmin buu ahaa bal yaquulu hada maratan wahada hada maratan ee wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam mid e, taana markaa yidhaahda mar taa kalena mar kale yidhaahda walitibaacu khayru min alibtidaac waxaa nusuusta ku soo arooray in la raaco waxay ka fiican tahay in wax layska abuurto wax layska samaysto layska bilowdo oo bidca la yskala yimaado sheikhuna sidaas ayuu arjaxay oo wuxuu ihi wahada huwa alxaqu in sha allah waana sida markaa culamo badan ay maraan adkaaraha kala duduwan ee isku mawdic keliya in la akhriyo ku soo arooray in marba qaar la yidhaahdo oo aan markaa waxaweye lagu kulmin mawdic aan daliil loo haynin in lagu kulmin jiray ee sida nebigu sala allahu alayh wasalam marba uu qaar u odhan jiray waa in marba qaar la yidhaahda waana sida waxa weeye sheikhulislaam ibnu taymiya uu kutubtiisa qaarkood ku sheegay wakadalika alxaafid ibnu kasiir waa sida markaa uu sheegay waxaanay yidhahdeen mas'aladani waxay la mid tahay adkaaraha kala duwan ee mawdic keliya in la akhrinaayo ku soo arooray deliil in la kulminayana aan loo haynin ee nebigu marba mid odhan jiray waxay la mid tahay sida qiraa'aadka qur'aanka oo kale ay la mid tahay sida qiraa'adka qur'aanka aan loo kulminaynin oo aan la odhanayn aljamcu bayna alriwaayatayn ama bayna alriwaayaat yacni siday markaa fuqahada qaarkood ay ka mareen yacni adkaaraha oo ay yidhaahdeen marka waa la kulminayaa oo xataa dikrigii ku soo arooray siiqooyin iskhilkhilaafsan ay yidhaahdeen siiqooyinkii xataa waa jamcina waa isku dhex gurayna sida nawowi iyo qolyo kale marka ay yidhaahdeen oo sida markaa salliga yacni waxa weeye salaatu salaatulibraahimiya siiqooyin kala duwan baa soo arooray nawowi iyo fuqaha kaleo mutaakhiriinta ka midii waxay yidhaahdeen siiqooyinka caynkaasa alfaaddeedii waa in la kulmiyaa oo waxa weeye yacni mid waliba siyaadaday keentay waa in la soo qaadaa waa in la jamciyaa siiqo marka markaysagaa wada kulansanaysa siiqooyinkii oo dhan oo iyadu dheer oo intiiba ku wada jirto siyaado kastoo riwaayo kasta ku soo aroortay marka ay ku jirto waa in marka waxa weeye la akhriyaa bay marka yidhahdeen taasaa afdala yidhahdeen laakiin tan noocaasee talfiiqa la samaynaayo waa mid khalad ah saxiixuna waxay tahay culammada yidhi lama jamcinaayo ha ahaado xadiis keliya oo markaysaga mawduuc keliya ama dikri keliya ku soo arooray laakiin siiqooyinku iskhilaafsantoo kala duwantay ziyaadana kala leedahay ama ha ahaato adkaaro kala duwan oo mawdic keliya in la akhriyo ku soo arooray walcanhum lacnan kabiiran buu yidhi ibnu kasiir waxa la akhriyey laba qiraa'o kabiiran iyo kaiiran baa labadaba la akhriyey waana laba qira oo labaduba sugan yihiin maadaama ay sidaas tahay lama jamcin karo lama odhan karo walcanhum lacnan kabiiran kaiiran lama odhan karo siday fuqahada qaarkood ay yidhaahdeen xadiidkii ku soo arooray inii dalamtu nafsii dulman kaiiran riwaayaadka qaarkoodna kabiiran ku soo arooreen ay yidhaahdeen kabiiran iyo kasiiran waa in la jamciyaa oo la yidhaahdaa inii dalamtu nafsii dulman kasiiran kabiiran waa in la yidhaahdaa jamci labada riwaaye la kulminaayo marka sidaan loo kulminayn buu yidhi ibnu kasiir walcanhum lacnan kabiiran kabiiran iyo kasiiran mawdic keliya qira'a aan lagu jamcinayn oo in labadii la isku sii dara aynay bannaanayn ayaan iyaduna waxaan markaa iyaduna aan bannaanayn in la yidhaahdo dikrigii marka waa kulminayaa oo waxaan eh, siiqo jamcisan baan marka la imanaya oo waxaan odhanayaa dalamtu nafsii dulman kasiira kabiira almuhim saxiixu waxay tahay waa inaan la jamcina marba qaar la akriyo haddaba masale kale uu shiiku sheegaya markuu albani sidaa arjaxo u yidhahdo waa sida xaqa ah wa hada huwa alxaqu in sha allah markaasu wuxuu odhanayaa waxaase sunnada ku sugnaaday rukniga in la dheereeyo waqtiyada qaarkood haddaba dheeraynta la dheeraynayo qiyaamka lagu dhowaynayaa ruuxii uma suuragal ahaa mooyaane inuu marka adkaartan dhammaan inuu jamciyo mooyaane si kale markaa kuma samayn karo ama markaa qaar ka mida uu ku celceliyo dabeedna wuxuu odhanayaa xaalka caynkaasa oo uu doonaayo marka isagaa inuu rugnigii aada u dheereeyo qiyaamka ku dhaweeyo dariiqada jamciganna uu sheegay mooye si kale looguma camal fali karo markii hore shiikhu saasuu qoray laakiin markii dambe ayuu haddana wuxuu qoray in marka dariiqo takraara in la sameeyo oo marka adkaaraha qaarkood lagu celceliyo sidaas marka markaysagaa in la sameeyo mooyaane yacni markaa sidaa iyo sida hore eh, labadaa markaa siyood mooyaane si kale laguma kulmin karo dabadeedna markaa sidaa dambe u iilanaya sidaa dambe u iishay ayaana asaxa wa hada aqrabu ila sunnati wallahu aclam aan u soo noqonno ruknigan rukuucda dheeraynta la dheeraynayo xadiidkan sheegaya waxa uu xadiidku tilmaamayaa in rukuucdu ay ku dhowaan jirtay rukuucda nebigu sala allahu calayh wasalam qiyaamkiisa uu salaada qiraa'ada u taagan yahay inay ku dhowaan jirtay oo hadduu qiyaamka qiraa'ada uu taagan yahay u dheereeyo rukuucdana inuu dheerayn jiro ay ku dhowaan jirtay sujuudda iyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeyana saasi leegi inay ku dhowaan jireen halkaasna waxaa ka soo baxaysaa sunnadu inay tahay hadduu qiyaamku dheer yahay rukuucdana in la dheereeyo inay sunnadu sidaa tahay baa ka soo baxaysa laakiin dadka la tujinayaa de haddii ay ku dhibaatoonayaan oo ayna xamili karaynin eh, ama acdaaro kale ay jiraan xaalka caynkaas ah eh, waa la gaabin karaa annahyu can qiraa'ati alqur'aani fi rukuuc reebista la reebaayo qur'aanka in la akhriyo la reebaayo fi rukuuci rukuucda gudaheeda in qur'aan lagu akhriyo diidista la diiday ama la reebay ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yanhaa mid reebo ayuu oo diida can qiraa'ati alqur'aani in qur'aan lagu akhriyo fi rukuuci rukuucda gudaheeda in qur'aan lagu akhriyo waa diidi jiray waasujuudi sujuudda gudaheedana in qur'aan lagu akhriyo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa diidi jiro waa reebi jiray xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey sheekhuna waxa uu yidhi nahyigu caamu wuxuu ku yahay oo mutlaq ku yahay oo kusii daysan yahay salaadda faralka iyo ta sunnada mid walba mutlaq buu ku yahay oo mid walba nahyigu waa ku dhacaya rukuuc iyo sujuud salaad faral iyo salaad sunna atay doonto ha noqotee in qur-aan lagu akhriya ma aha mana bannaana wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa alaa wa innii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajida alaa waa xarfu tanbiih waa baraarujin eray faa'iidaynaya hooyaay aniga waxa layga reebay an aqra'a alqur'aana inaan akhriyo qur'aanka raakican xaalaan rukuucsanahay inaan akhriyaa layga reebay aw saajidan ama xaalaan sujuudsanahay inaan akhriyo ayaa lay diido layga reebaa nebigu yihi sala allahu alay wasalam waxaana ka nahiyoo dee ka reebay dee waxyi baa laga reebay nebiga sala allahu aleyh wasalam oo waxaa loo waxyooday nahyiga laga reebayo ha ku akhrin baa lagu yidhi fa ama arukuucu facadimuu fiihi rabba rukuucda miyaa facadimuu weyneeya fiihi rukuucda gudaheeda alrabba rabbi weyneeya caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn alrukuucu waxay tahay mubtada weyn oo amaada iyo faada ka daba dhacdaa lix wax baa lagu kala fasliyaa lixda lagu kala fasliyana waxaa ka mid ah yacni mubtadaha ka mid ah marka waa tii weyi wa ama asujuudu sujuudda miya fajtahiduu ku ijtihaadoo ku dadaala fi ducaa'i ducada ku dadaala faqaminun waxaa markaa mudan yahay an yustajaaba lakum in laydinka aqbalo ayuu mudan yahay qaminun iyo qamanun waa markaa laba luqo labaduba waa bannaan yihiin labadabana waa loo dabdi luqo kaloo saddexaadna waa ku bannaan tahay oo mawdican aan markaa iyadu aqbali karin oo qamiinun in la yidhaahdo xadiiskana waxaa soo wariyay muslim baa saxiixa ku wariyey marka waxaa laga qaadanayaa rukuucda iyo sujuudda in qur-aan lagu akhriyaa inaynay bannaanayn waa ammaan ilaahay la ammaanaayo iyo duca ilaahay la baryaayo iyo tacdiim rabbi la weynaynaayo iyo tasbiix rabbi loo tasbiixsanaayo waa haluma jara waa ashyaadaa weye weliba sujuuddana waxaa sii fiican in ducada lagu dadaalo sida xadiis kaleba ku soo aroortay in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wa saajid faaksiru fiihi اdducaa sida xadiidku sheegaayo aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku rabbi wuxuu ugu dhowaansho badan yahay markuu sujuudsan yahay buu u dhowaansho badan yahay faaksiru fiihi ducaa badiya markaa ducada aad sujuudda gudaheeda ducaysanaysaan fara badiya alictidaalu min alrukuuc toosidda rukuucda laga toosaayo iyo wamaa yaquulu fiihi wuxuu odhanaayo markuu rukuucda ka tooso ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya uma kaana intaa dabadeed nebigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam yarfacu mid sare u qaado sulbahu dhabarkiisa mid sare u qaado buu ahaa min alrukuuci rukuucda sare uga qaadoo ka toosa qaa'ilan xaaluu odhanaayuu sare u qaadi jiray oo uu madaxiisa sare u qaadi jiray oo ka toosi jiray rukuucda samica allaahu liman xamidah u odhanaayo samica allaahu wuxuu maqlay ilaahay oo ajiibayaa oo aqbalayaa liman xamidahu ciddii u mahad naqda ayuu ilaahay maqlay oo u ajiibayaa oo aqbalaya samciga ilaahay waa caam oo shay kastaoo masmuuca ilaahay waa maqla haddaba gaaryeelista la soo gaaryeelaayo kii u mahadnaqay inuu rabbi maqlaayo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa wuu ka aqbalayaa baa looga jeedaa innaka samiicu dducaa sida loo yidhi oo kale waxaa loo jeedaa innaka samiicu dducaa waxaa loo jeedaa kii ducada aqbalayaa tahay samcigu waa samci khaaso waxaa looga jeedaa samcu alqabuuli waalijaaba samcigii caamkaa ma aha waa samci aqbalaad iyo ajiibitaan weeye xadiiska waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim wa amara waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bidaalika dikrigaa la odhanaayo samica allahu liman xamidah wuxuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam almusii'a salaatahu kii salaaddiisa xumeeyey baa nebigu amray sala allahu alayh wasalam waxaa la odhan jiray khallaad ibnu raafic baa la odhan jiray fa qaala lahu wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam laa tatimu salaatun liaxadin dhammaystirmi mayso salaatun salaadi dhammaystirmi mayso liaxadin cid uma dhammaystirmayso ciddaasoo min annaasi dadka ka mid a xataa ilaa uu qiblada qaabilo ilaa uu takbiirto yacni xadiidku wuxuu soo sheegay ashyaa badan waana dheeraa sheikhu waa soo ikhtisaariyey oo hadda dhibcaha saddexda uu dhi dhigaayo wuxuu markaa tilmaamayaa qeyb xadiiska ka mida inuu ka tegey koobis uu soo koobayo daraaddeed waxaanu doonayaa mawdicu shaahidkiiyo inta lagu fahmi karo inuu ku kaaftado ila uu ka yidhi xataa yafcala kada wa kada wa yukabira oo haddana saaya saa sameeyo uma yarkaca dabeedna u rukuuco ou saaya saa sameeyo uma yaquula mawdicu shaahidku waa kaas dabeedna uu yidhaahdo samica allahu ilaahay wuxuu maqlay oo waajiibayaa oo aqbalayaa liman xamidahu kii u mahadnaqay ilaa uu sidaa ka yidhaahdo salaaddiisu dhammaystirmi mayso xataa yastawiya wuxuu sidaa odhanayaa xataa yastawiya ilaa uu markaa sin maayo ama istaagaayo qaa'iman xaaluu yahay mid taagan uu sin maayo ama xasilaayo xadiidkaana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheikha laftiisuna waa saxiixiyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa samica allahu liman xamida in la yidhaahdaa inay tahay mid waajiba waayo waa midda koowaad ee nebigu waa daa'ime waa midda labaad ee nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam ninkii salaaddiisa xumeeyey buu amray culammaduna waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam wax kasta uu amray ninkii salaaddiisa xumeeyey waa shay waajiba weeyaan in lala yimaado salaadda lagula yimaado fuqahada qaarkood waa dhacday inay yidhahdeen samica allahu liman xamida in la yidhahdaa waajib ma aha waayo xadiisu musiiu salaatii kumay soo aroorin laakiin xaqiiqadu waxay tahay waa ku soo aroortay ee iyaga ayaa ka mooganaaday ama markaa iyaga ayaa aan arkin ama ilaawey markay hadalkaa lahaayeen marka waa ka soo aroortay waana ka sugan tahay waktigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk